bismi اllah الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rabi shrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qaala اlmuصنifu raximah اllah baab اlmakfudaati min alasmاء waxay noo soo dhammaaday baabkii loo yaqaanay baabu marfuucaati اlasmاء waxaa kale noo soo dhammaaday baabkii mansuubaat اlasmاء waa baabkii u dambeeyey ee loo yaqaanay makfuudaat alasmاء ayaa kan inooga bilaabmi doona sheekhu wuxuu yihi hada kani baab lmakfudaati makfuudaadda baabkoodii weeyi oo min alasmaa'i asmaada ah hada alqaydu dabarkani libayaani lwaaqici waaqaca caddayntiisa ayuu u sugnaaday laa lilixtiraazi ixtiraazu muu ahaanin oo markaynu leenahay baabulmakfuudaati min alasmaa'i afcaal la khafdiyaa jirta macnahoogu ma aha oo meel gaara lagu sheegi doonaa iyagana ee waxaa loo jeedaa baabulmakfuudaati makfuudaada baabkoodii weeyi oo min alasmaa'i asmaada ah asmaadaynu ku bayaaminay qaydkaasi waa libayaani lwaaqici waaqaca unbuu caddaynaya oo ah makfuudaadu inay asmaa un tahay ee loogama jeedo qaydkan looma kenin ixtiraas lagu saarayo afcaal la khafdiya jirta saa u fahmina id cille laa yukfadu lamaba khafdiyo ila alasmaau asmaa mooye afcaal lamaba khafdiyo taasni aan ka wada dhereegsanay wuxuu yidhi sheekhu almakfuudaatu waxyaalaha la khafdiyaa halaaatun saddex weeye waa cala almashhuur sida mashhuurka laba kale culimmadu kusoo daraan oo yidhaahdaan tawahum iyo mujaawaro ay yidhaahdaan waa iska daciif markaas sida mashhuurka ah waa saddex weeyi maxaana u daliila alistiqraa wa tatabuc bay dhahdaa makfuudun weeyi mid lagu hoos dhigaayo bilxarfi mid xaraf lagu khafdiyey weeyi hada huwa alaslu isaga ayaana asal ah walihaada qadama sida aawadeed buna usoo horumariyay iyo wa makfuudun mid lagu khafdinayo weeyi bilidaafati idaafa sababteed mid lagu khafdinayo weeyi wa makfuudun mid lagu khafdinayo weeyi bilidaafati ee bisababilidaafati idaafa sababteed laakiin iyada laguma khafdinayo waayo lana saxiixa sida saxiixihii ana alcaamila caamilka fi lmudaafi ilayhi mudaafi ilayhiga caamilka ku camal falayaai huwa lmudaafu mudaafka weeyi ha mudaafka laftiisa ayaa ku camal falaya e idaafada ma aha sida aawadeed bacda sababiyaynu ka dhigi bacda sababiya ayaynu ka dhigi ee iyada laguma khafdiyo idaafada lafteeda wax laguma khafdiyo ee waxa wax lagu khafdiyaai waa mudaaf ilayhiga caamilka u ihi waa mudaafka ka horeeya waa isla u ufahno wa taabicun mid raacayo weeyi lilmakfuudi mid la khafdiyey mid raacayo weeyi wa taabicun mid raacayo weeyi lilmakfuudi mid la hoos dhigay wa calaa qawli man yaquul cidda odhanaysa qowlkeeda hadii aynu qabanno ana alcaamila fihi hiya tabciyatu caamilka ku camal falayay waa tabciyada iyo raacitaanka wahwa daciif waana qowl daciif oo sheekh la ihah suhayli baa leh wal asaxu sidaa asaxi qaacidadii weeyaan alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuci ila albadela fainahu biniyati takraari alcaamil soo qaacidin saamayaa jiri ya alcaamilu fi lmatbuuc alcaamilu fi taabici taabica wax raacaya caamilka ku camal falayaay huwa caamilu lmatbuuc kala raacayo caamilka ku camal fali weeye ila albadela bedelka mooyaane fainahu bedelku biniyati takraari alcaamili caamilka soo celcelintiisuu qabaa isagu tusaale waxaad tidhi haadaa lizaydin kani zayd buu usugnaaday akhiika baad iska tiri akhiika soo bedel maaday araabin haddaba akhii kadan aawe caamilkeedii ya saw akhiika waa maxay horta muna taabicayn yuu taabicu yahay zayd buu taabicu yahay haddaba eeg alcaamilu fi taabici qaacidaduna waa maxay taabica wax raacaya oo akhaa caamilka ku camal falayaay huwa aamil huwa alcaamilu fi lmatbuuc waa caamilka matbuuca ku camal falaya soo ma ya haye ila albadela bedelka markaa waxaynu samaynayna isg niyatu takaaril caamil buu qabaayo caamilka ku camal falay ka hore ayaa isaga loo soo celinaya oo maxaa la odhanayaa hada lizaydin akiika liakhiika bay ka dhigan tahay hada lizaydin liakhiika adasmaaam markaa makfuudaad waa saddexdaa weeye almakfuudaatu waxyaala la khafdiya ay alaaatun saddex weeye makfuudun mid lagu hoos dhiga weeye bilxarfi xaraf iyo wa makfuudun mid lagu hoos dhiga weeye bilidaafati bisababiidaafati tiirin sababteed iyadu ma khafdinayso sida raajix iyadu ma khafdinayso ee mudaafi ilayga caamilka ku camal falaya waa mudaaf saufan waaya waxay u daliishadaan tusaale ahaan damiirka waxa shardi inuu caamilkiisa la xidhiirsado soo ma haddaba hadduu damiirkii noqdo mudaafu ilayhi caamilka ku camalfalayahay waayo waa mudaafkan hore soo ma maxaana inuu caamilkiisa la xidhiidho soo ma u daliishadaan iyo wataabicu mid raacaya wayli lmafruud mid la khafdiya isagu mid raacaya qowlka raajixaana waynu sheegnay o fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuci ila albadla fainahu biniyati takraari alcaamili waayahay falmakfuudu ka la hoos dhigay bilxarfi xarafka lagu khafdiya falmakfuudu ka la khafdiyey bilxarfi xarafka lagu khafdiyey huwa maagaasi maa ismi weeyi yukfadu lagu khafdiyey bimin min lagu hoos dhigay wa ilaa ilaa lagu hoos dhigay wa can can lagu hoos dhigay wa calaa lagu hoos dhigay wafi lagu hoos dhigay walbaai lagu khafdiyey walaami lagu khafdiyey walkaafi lagu khafdiyey waxataa lagu khafdiyey walwaawi lagu khafdiyey wataai lagu khafdiyey waruba ruba lagu khafdiyey wamud lagu khafdiyey wamudu lagu khafdiyey way fududayde falmakfuudu ka la khafdinayo bilxarfi xarafka lagu khafdinaya huwa makfuudka xarafka lagu khafdinaya ma ismi weeyi maaga oo yukfadu la khafdin ay huwa maaga bimin min lagu khafdin waxa ka dambeeyana kusoo cadaf wax loogu noqdo male makfuudaadii baa wixii xarafka lagu khafdinayay baa halkaa sheeku ka guda galay fa sabcatu toddobada toddobada alulaa ee hore tujaru waa imisa imisu inooga sheegay afar iyo ya soo afar iyo ma wuxuu yidhi haddaba afar oo laba meelood min toddoba soo ma toddobada hore min ka bilow kuna jooji laamka de so halkaa kuma joogo maana halkaan ku jooga ama toddobadaa hore ujeeda toddobada hore waxay ku dhacsaa waa toddobada hore weeyaan ka bilaabma min kuna dhammaada lam fa sabcatu toddobada sabcada alula ee hore tajuru way jeri ay hiya sabcadu adaahiray alisma bay jeri ismiga adaahira daahirka ah walmudmaray wal ismana way jiri ismiga almudmara damiirka masle fahnay toddobadaasi hore ismi daahirana way jiraan ismi mudmarana way jiraan sad basiid maa wadalika tusaale naxw wa minka adiga nebi maxamedow iyo wa min nuuxin nebi nuux minka mintani maxay jirtay ya kaafay jirtay kaafuna waa damiir wa min nuuxin maxay jirtay ismi daahiri jirtay ilallaahi xagga ilaahay ayuu ahaaday marjicukum noqodkiinu xagga ilaahay baa laydin celinaya ilaadii maxay jirtay allaahi oo ah ismi daahira dee icraabteedu mayna basida mana icraaba intan waxaa shakarata bay la tahay ilallaahi waa jaari oo taqadamo waa khabarkii marjicukum muakhara ilayhi ay ilallaahi xagga ilaahay ayuu ahaaday marjicukum noqodkiinu jamiican xaala aad tihiin dhammaan tanna maxalushaadkeenu uga soconaa waa maxay ilayhi waa hada maxay jirta ilaadii ismi damiiray jirta ila socda latarkabunna waad koraysaan oo waad koraysaan dabaqan xaalad dabaqaasoo can dabaqin ay bacda dabaqin xaalad kale kadib yari baa laga bilaabma waad garanaysaa waa la socdaa waalgabow baa kugu dambeeya latarkabunna dabaqan can dabaq marka meel lagu waarayo maaha addunyadu latarkabunna dabaqan can dabaq latarkabunna allaamu muwaaiatun lilqasam alaa iyada wayada aragtee tarkabunna ficlun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun almaxduufa takfiifan wwaw ljamca almaxduufati wujuba liltiqaai saakinayn damiiru mutasilu mabniyu cala sukun fi maxali rafcin faacil baa la odhanaya nuunku waa nuunu tawkiid abaan waa mafcuulkii an abain cantu waa xarfuja abaina is majruurun bican jaari majruurkuna sifu u yahay abaa hore maxalushaahidkeenu lakin waa maxay mala tarkabunaba laa waa can abain cantii maxay jirtay ismi daahiray jirtay radia allahu allah raalli ayuu ka noqday canhum ayaga waraduu ayaguna raalli bay noqdeen canhu ay can illaahi ilaahay aya raalli ka noqdeen maxalushaahidkeenu waa canhum iyo canhuda weeyi labada goorba dee damiir buu jiray waa cantiio ismi daahir iyo damiir jirtay wa calayha ancaamta iyo wa cala lfulki doonta ayaa tuxmaluuna laydinku xambaaraya ah, wa calayha nimcooleyda oo de geeliya iyo wa cala lfulki doonta ayaa tuxmaluuna laydinku xambaaraya oo laydinku qaadaya maxalushaahidkeenu waa maxay alayha waa calaadii oo jirtay damiir hada wa cala lfulki waa iyadiio ismi daahiri jirtay tuxmaluna jumlada dambe waa muqayaru siiqa waad garanaysaa waa ficilka afcaal hamsiin wowduna waa faacilkii calaamadiina waa hubuutu nuunka mayna basidayn wa fi lardi arlada dhexdeeda waxaa ku sugnaaday aayaatun calaamado wa fi lardi aayaatun lilmuqiniin maxalu shaahidkeena waa maxay waa fi oo jirtay maxay ismi daahira wa fiiha jannada dhexdeeda ayuu ahaaday ma nafafyaalku waxay jecel yihin la dhacaan baa jannada dhex yaalla allah hayna geliye maxalu shaahidkeenu waa maxay waayadioo iminkana damiir jirtay weeyi aaminu rumeeya bilaahi ilaahay rumeeya waa badiyo maxay jirtay ismi daahira aaminu rumeeya bihi ilaahay rumeeya maxalu shaahidkeenuna waa maxay waa bihi labada goorba toorana ismi daahiray jirtay todobana damiir bay jirtay lilaahi ilaahay ayuu usugnaaday maa ay ayiladii ka fi samaawaati samaawaadka ku sugan waa oo jirtay ismi daahira lahu ay lilaahi ilaahay ayuu usugnaaday ma ay ay ladii ka istaqara fi samaawaati samaawaadka ku sugnaaday waa iyadiyo laamtii oo jirtay damiir toddobadiiba waan haynaa toddobadaas markaa waa maxay mayna basiideen culimo toddobadaasi ismi daahirina way jiraan ismi ya ismi mudmar way jiraan dee intoona maad ajrumigii la dul tegaysa ajrumigii inta kumuu soo sheegsay insa loo kala qaadqaada soo maa toddobadanba baad u kala laqmaysanaysaa waad duldhigaysaa tusaalayaashogina waa kuwa wsabcatu toddobada toddobada alakhiiratu ee dambe toddobada dambe maad garanaysaan ka bilow kaafkuna jooji mundu soo ma wasabcatu toddobada toddobada alakhiiratu ee dambe takhtasu waxay gaar ku noqon ay hiya sabcadu bidaahiriya biismi bay gaar ku noqon ismiga aaahiri daahirka walaa tadkhulu geli mayso ay hiya sabcadani cala lmudmari cala ismi lmudmari ismi mudmara iyadu ma gasho masla fahnay dambe kaafka ka bilow ilaa soo gaadhsi mundu maxay gaar ku tahay ismi daahirahuna ee ma gasho damiirka intaa masla wsabcatu toddobada toddobada alakhiiratu ee dambe takhtasu waxay gaar ku noqoni ayn alfaacil ay hiya sabcadu bidaahiri daahir ayay gaar ku noqon walaa tadkhulu geli mayso ay hiya sabcadu cala lmudmari mudmar geli mayso laadan ma naafiya mise waa naahiya ya waa naafiye way naahiyad waxba jismisaa iska ilaaliya fa minhaa waa khabar soo taqadumay ayuu kamid ahaaday ismi laa yakhtasu aan gaar ku ahayn ay huwa ismigu bidaahirin daahir aan gaar ku ahayn bi bicaynihi ay bicayni daahiri daahirka laftiisa intana ma isla wuxuu ku leeyahay dambe ismi daahira un bay gaar ku yihiin ee damiir ma galaan haddana toddobadii buu kuusii qaybinaya maadaama ismi daahir un gaar ay ku yihiin todobada ismiga daahirka un gaarka ku ah waxa kamid mid ah wax aan gaar ku ahayn daahir keliya daahir ismi keliya un aan dujooginde ee ismi kastoo daahir geli kara weyaan macnehu daahirkii laftiisa xarafkani mid keliya un madul joogo laguma yaqaano ee ismi kasta oo daahir a ah, wixii damiir ka so hadhay soo daahir ismi kasta oo daahir ah waa geli kara uuna usuubada iyo wax ismi keliya oo daahir un dul jooga labadaasaa loo qaybinaya fa minhaa ay fa min sabati alakhiirati toddobada dambe ayuu ka mid ahaaday ma ismi laa yaktasu aan gaar ku ahayn ay huwa ismigu bidaahirin daahir aan gaar ku ahayn bicaynihi ay bicayni daahiri daahirka laftiisa wa huwa maagaasi alkaafu weeyi waxataa weeyi walwaagu weeyi saddexdani ismi daahiro keliya un ma ilaashadaan lafdi keliya un ma ilaashadaane daahir siduu dhan yahayba way galaan toddobadii maxaa hadhay marka afar soo ma waayahay wadalika tusaale wardatan ka iyo wixii lamid aweey ah. faida nshaqat isamaau fa kaanat wardatan ka dihaan fa kaanad ay ay hiya samadii wardatan guduud iyo casaan ka sida haragga guduudan oo kala ah. faida nshaqat isamaau fa kaanat wardatan ka maalushaahidkeen wa maay waa kdihan addihaani maxaa hoos dhigay ka afkan ka horeeya hoos dhigay zaydun zayd kalasadi libaax oo kale weeyi haddaba kaafkii ma dihaan oo keliyuu muddu joogaya mee ismi kasta oo daahira iminka alasad waa ismi daahira soo maa de waa kaa isagaa jaraya markaa macnihi hadda waad fahmi kartaa mayla tahay ismi daahiri bicayni wixii looga jeedo waa fahamtaa mayla tahay ismi daahira oo keliya tusaale saw saw ismi daahira maaha ismigaa keliya unbu kaafkale dul joogaya macnaheegu maaha ee ismi kasta oo daahir abu ah usuubada inuu gala weeyaan oo inu faanayla tahay wa zaydun zayd kalasadi libaax weey libaax oo kale weey tashbiih baa ku jire waqad tadkhulu inay gasho ayaa la arkaa ay hiya kaafti ala damiiri damiirka inay gasho ayaa la arkaa fii daruurati shicri shicir daruuradii iyo baahidina ay ku gasho waa marka meesha shicru yaalo inay daruuratu nadmi oo waxa weeya daruura ay kugu qasabto ayaa dhici karta buu ku yidhi waqad tadulu inay gasho ayaa la arkaa kaafti cala damiiri damiir inay gasho ayaa la wuxuu ku walaa tadulu cala lmari sooma iminkana muxuu ku yidhi waqad tadulu buu ku qad mudaarica maxay ka faa'idayn jirtay taqliil sooma iyo tagsiir sooma waqad tadulu inay gasho ayaa la arkaa waa taqliilkiide cala damiiri damiir dushi inay gasho ayaa la arkaa fi daruurati shicri shicir daruuradiina ay ku gasho weliba daruuratu shicri bay ku gelasaaye maaha markasta iska gelasa ah, iyo wanaxwi qawlihi tacaala xataa malac lfajri iyo wixii lamida waa xataadii maxay jirtay iminkana maطlac oo ismi daahir ah jirtay iyo wa qawlihim waa ka qawlihim carabta qawlkoogii ay yidhaahdeen akaltu waxaan cunay asamakata malaygii baan cunay ama kaluunkii xataa ra'siyaa xitaa madaxii baan ya macal madaxii ayaan sii daayu ku yidhi soo ma aragti maxalushaahidka fahma malaci xataa baa hoos dhigtay xataa rasiha ra'sina xataa baa hoos dhigtay ismi daahir oo keliyoon ma dul taagnaato haddaba xataadu ee saufaan somaad fahmintaana biljari jarna lagu akriyo ama biljari jarna lagu yidhaahdo xataa rasiha oo waa maxay way noo iman doontaaye waxaa xataa rasa baa la odhan kara waa lagu cadfi karaa asaba katada lagu cadfi karaa way noo doontaa insha allah oo xataadu nawaasibtay kamid ahay soo nawaasibta ayay kamid ahay markaa biljarida fahan wuxuu kaa saaraya marka la nasbiyo haday nasbiso dee waan garananaa waxay ku cadfaysaa ismigaa ka horeeyay ku cadfi doonta iyo wa qawlihim wa ka qawlihim odhaahdooda iyo wixii lamida ah ay yidhaahdeen akaltu waxaan cunaa asamakata malaygii xataa ra'sihaa xitaa madaxeegii biljarina biljarina lagu idhaahdo hoos dhig oo xataa ra'si la idhaahdo icraabaadka inu iska wada fuduyin iyo wanaxwi wallaahi allah ayaan ku dhaartay waraxmaani allaha raxmaanka ayaan ku dhaartay wowgii allahi una dul joogin arraxmaanna waa lamid ismi kastoo daahir u gelaya marka macnaha fahan saddexdaasi xaraf waa kaafka iyo xataada iyo wowdu waxay galaan ismi kasta oo daahir ah ayay u suubadaan ee ismi daahir ah oo mid keliya oo lagu cayimo ma dul joogaan oo ma dul taagnaadaan ee daahir kasta inay galaan ayay usuu suubadaan armaslan ma wax adag baa ku jira may baabkan khafda waxaa la dhadaa ardaygu hadduu garan waayo ismiga waxa khafdiy naxwaba uma bilaabnaba naxwaha gebigiisiba weli uma bilaabno limaada de waa laba midun ama xarafun baaba khafdinaya ama mudaaf baa khafdinaya soma idaaf oo mudaaf inta hadduu ardaygu kala garan waayo dee naxwaba uma bilawno mau bilownaya waa la marka aad buu fuduyaa baabkan wa minhaa ay wa min asabcati alakhiirati toddobada dambe ayuu ka mid ahaaday maa ismi yakhtasu gaar ku ay wamaa bilaahi lafdiga allahi a gaar ku a warubba warabba muxuu yidhi warabbi iyo warabbi lafdiga rabbi a gaar ku a mudaafan xaaluu yahay wa huwa maaga allahi iyo rabbi gaarka ku ihi attaau tada weeye wadalika tusaale naxu tallaahi ah, allah ayaan ku dhaartay wey tallah wata rabi lkacbati kacbada rabbigeeda ayaan ku dhaartay wata rabbii rabbigayga ayaan ku dhaartay wanadara waxa naadir noqday taraxmaani alla raxmaanka ayaan ku dhaartay wata xayaatika noloshaada ayaan ku dhaartay kuwaas waa naadir marka muxuu ku leeyahay waxaa kamida wax gaar ku ah ismi daahira oo keliya waa allahi iyo rabbi labadaa ismiu weliba rabbiga waxaa shardi u ah in loo idaafeeyo alkacba ama in loo idaafeeyo ya almutakalim masla fahni waa lafdiga ta'daa weeyaan tada xarafka ah, xarfu ta markuu xuruufu qasamka kamid yahay labadaasunbu u jaraa labadaasi waa maxay waa allahi iyo iyo rabbi oo loo idaafeeye ama alkacba ama ya almutakalim loo idaafeeye misla fahni in lagu jaro miyaa araxmaani iyo taxayaatiga iyo waa naadirba waa naadir wey wa minhaa wa minhaa ay wa min asabcati alakhiirati toddobada dambe ayuu kamid ahaaday maa ismi yakhtasu gaar ku a ay huwa maagu bilaahi lafdiga allahi agaar ku a wa rabbi lafdiga rabbi agaar ku a mudaafan xaalu yahay rabbigu mid loo idaafeeyey lilkacbati kacba loo idaafeeyey awliyaa ilmutakalimi loo idaafeeyey wa huwa maaga gaarka ku yahi ataa uwey naxwu tallaahi wa tarabi lkacbati wa tarabii wa nadara waxaa naadir noqday taraxmaani baa naadir noqday iyo wataxayaatika baa naadir noqday wa minhaa saddex waxay gaar saddex gaarku maaha iyagu maxay ismi kasta oo daahir ayay usuu badan waana alkaafu walwaagu waxataa mid kamidihii afartii soo hadhayna waxay gaar ku tahay lafdiga allah ah iyo lafdiga rabbi ah oo loo idaafeeyey kacba ama loo idaafeeyey almutakalim arraxmaani iyo taa xayaatikana waa naadirba waxaa ka ahaa alafashu saasuu ina odhan doonaa aye maxay noo saaray saddex maaha wa minhaa ay wa min asabcati alakhiirati toddobada dambe ayuu kamid ahaaday ma ismi yakhtasu gaar ku ahy amaagu bizamani zaman buu gaar ku yahay wahuwa maagaasi mundu iyo wamud weeyi waa mundu iyo mud mundu oo dhibic leh nuunta dhaxda iyo mud oo miim iyo daal keliya waa labada mundu waa saddex xarafte mundu iyo mud oo laba xarafa naxu maa ra'aytu maan araghu zayd mundu yowmi ljumcati maalintii jumcaha laga bilaabo aw mud yowmayn ama laba maalmood laga bilaabo ninkii zayd endhaba kamaan qaadin soo lama haysataan ya maada siwa naafiya malaa way nagu adag tahay tani ra'aytu ficil iyo faacil iyo mafcuul mud xarfu jarin malaa maad ogeyn awal ah hore inuu xarfu jar yahay waad ogeyd sheekh mundu iyo mud labaduba waa xarfu jar yawmi waa majruurun bimud aljumucatina waa mudaaf iley mundu yawmaynina waa lamid unta iyaduna waa xarfu jar weeyaan waxa hoos dhigay yawmaynka waa mudda lafteeda weeyaan misle fani kolkaa iyaguna maxay gaar ku yihiin zaman bay gaar ku yihin zaman ayay gaar ku yihin weliba ibtidaa alghaaye ayay tusiyaan waxaa ka dambeeya hadduu maadi yahay sida iminka oo kale mundu yawmayn bimacnaa mina weeyaan maa ra'aytu maan arag mundu yawmi ljumcati maalintii jumcaha laga soo bilaabo waa bimacnaa min weeyaan hadday hadday noqdaan darafay noqdaan hadduu xaadir noqdo waxaa loo idaafiya hadduu xaadir yahayna darafay noqdaan sida maa ra'aytuhu mud yawmina waa maalintan aan taaganahay waa maalinta bimacnaa daraf oo kale fiyo macnaheegi o kale dhensan yihin marka wa minha wa min asabcati alakhira maxay noo hadhay xabad dhade wa minha wa min asabcati alakhiirati toddobada dambe ayuu kamid ahaaday ma ismi yakhtasu gaar ku ah wey huwa ismigu binakiraati nakiraat gaar ku ah haaliban ay fi lhaalibi sida badan wa huwa maagaasi ruba ruba weeye rubina maxay gaar ku tahay nakiraadka inta maalin kala tuurin toddobadii dambe maalan kala tuurin culimo saddex waxay isku raaceen ismi daahira meeshuu doonaba ha jooga way galaan waa alkaafu walwaawa xataa midna waxay ilaashataa xarafka midihii e, toddobadaasi allah iyo rabbi oo isaga laftiisu qaydsi wato kacbo loo idaafeeye mundi iyo munduna waxa loo isticmaalaa zaman rubaa soo hadha rubana nakira loo isticmaalo maynantaa ahayn wa minhaa ay wa min asabcati alakhiirati toddobada dambe ayuu kamid ahaaday maa ismi yakhtasu gaar ku ah ismigu binakiraati nakiraat gaar ku ah haaliban ay sida haalibka wa huwa maagaasi ruba weeyi wadalika tusaale naxwu ruba rajulin nin eeg ruba rajulin nin rajulka oo fi daari daarta dhexdeeda ku sugan laqiitu inta aan la kulmay badanaa khabarkii goone ruba rajulin nin rajulka oo fi daari daarta dhexdeeda ku sugan laqiituhu inta aan la kulmay badana mayna basidayn ya khabarkii halkaasu dhacaya de waa yahay oo rajul iska yahay waa iska mubtada ahaan weeyaan rajul baa iska mubtada masl fani ila ruba waa xarfu waa xarfu jarin shabihin bizaad soo maan jirin waka Eh, waqad tadkhulu inay gasho ayaa la ay hiya rubadii calaa damiirin damiir inay gasho ayaa la arkaa ko haa'ibin oo maqan laba mulaazimin oo weliba laazimaya lilifraadi ifraad watadkiiri iyo tadkiir watafsiiri iyo caddayn bitamyiizin tamyiis lagu tafsiiriyo tamyiiska oo bacdahu damiirka ka dambeeya tamyiiska oo mutaabiqin waafaqaya lilmacnaa macnaha ka waafaqaya ya rubadu damiir bay geli kartaa ku yidhi damiirku shuruud leh koo waa inuu damiir yahay laba waa inuu waa inuu gaalib yahay saddex waa inuu laazimo ifraad iyo tadkiir ifraad iyo tadkiir oo musano lagama dhigi karo sida sida saxiixa ah ee musanana lagama dhigi karo weliba waa inuu wato tamyiis ka dambeeyo oo isaga cadaynaya tamyiiskaasina waa inuu ka waafaqayo macnaha waa inuu ka waafaqayo oo hadduu hadduu hadduu damiirkaa hore ku dhacayo mufrad damiirka tamyiiskuna waa inuu mufrad yahay xagga macnaha saasaa loo jeeda hadduu musano ku dhacayo waa inuu tamiiskii muhane noqdo hadduu jamc ku dhacayo waa inuu tamiiskii jamc noqdo macnaha loo jeedaa fahma waqad tadkhulu inay gasho ay hiya rubadi calaa damiirin damiir inay gasho ayaa la arkaa damiirkaas oo haa'ibin haa'iba damiirkaas oo mulaazimin laazimaya lilifraadi ifraad wtadkiiri iyo tadkiir watafsiiri iyo cadayn bitamyiizin tamyiis lagu cadeeyo tamyiiska oo habata wastaqara sugnaaday bacdahu ay bacda damiiri damiirka dabadii tamyiiska oo mutaabiqin mutaabiqaynaya lilmacnaa macnaha ka mutaabaqaynaya damiirka wadalika tusaale naxwu qawlihi shaacirka qowlkiisa iyo wixii lamid a weeyaan rubahu fityatan dacawtu ilama yuriu lmajda daiban faajaabu rubahu rubahu alla badana bu yidhi rubahu alla rag badana fityatan min fityatan dhalinyaro ahaan dacawtu aan u yeedhay ilaa ma shay aan ugu yeedhay maaga oo yuuriu dhaxal siinaya ay huwa maagu almajda sharaf dhaxal siinaya daa'iban weligii oo fa ajaabu iga yeelay alla dhalinyar fara badan intaan la teliyey badanaa buu leeyahay wanaagna aan kula teliyey kadibna iga yeelay oo iga qaatay taladii markaa ruba waa xarfun tati litaqliili watakiir waxay u timaadaa waa xaraf takfiir iyo taqliil bay faa'idaysaa alfityatu waa jamcu fatan fitya waynay ku baraarujina habeenkii dhan waa jamcu qilihii weeyaan fityaanna waa jamcu kasraa la dhahdaa almajda waa naylu sharafi walkadam in la gaadho sharaf iyo deeqsinimo daa'iman marka baa la waa daa'iman waa weligeed wey rubahu alla badanaabuu ihi fityatan min fityatan dhallinyaro ahaan dacawti intaan u yeedhay ilaa maa shay aan ugu yeedhay maaga oo yuuriu dhaxal siinaya ay huwa maagu almajda sharaf daa'iman weligiiba oo faajaabu yeelay baydkaasa laga soo qaatay xaggoo sidin ku qoraya oad la socotaan bay la tahay waa baxru khafiif rubahu fiityatan dacawtu ilaama yuuriu lmajda daa'iban faajaabu ayna maxalushaahid maxalushaahidku waxa weeyaan damiir buu keenay sheekhu rubahu waana mufrad maxaana lagu caddeeyey tamiiska ka dambeeya macnahana wuu ku mudaabaqaynayaayo waa fitya tanta wey waana madhabka basriyiintu waa sida waa yahay in yar haddaynu ku noqonno sharaxa ila socda macaani bay leedahay xuruuftani mid mid markayd u taaban doonaa insha allah minta macaanideeda marka la kasriyo mimta waa umu xuruufil cadfi khafdi weeyaane macaani fara badan bay ku timaadaa macaanideeda waxa ugu muhimsan waa alibtidaa waa bilow ibtidahaasaa laba noqda ibtidaa lgaaya ibtidaahaasaa laba noqda ima an yakuna zamanan ima an yakuna makaanan ima an yakuna ayrahuma inuu zaman yahay iyo inuu makaan yahay iyo inuu labada midnaba ahayn isaga oo zamana min wali yawmin min wali yawmin awal waa maxay waa zaman de isagii oo makaana min almasjid alxaraami masjidkubuna makaan ahayn isagii oo aan labada midnaba ahayn inahu min sulaymana sulayman ma makaan ba ma zaman ba may markaa eeg macaanida ay faa'idaysan minta maxaa kamid a alibtidaa bilow bilowgaasi ima an yakuna ima an yakuna ibtidaan makaaniyan ima an yakuna hayrahuma labadaa midnaba aynan ahayn saddexdii tusaale so igama haysid xabadaasaan ku daysinana waxaynu ugu noqon karnaa oo macaanida aad u sheeg sheega muqni labiib ibnu hishaam u leeyahy muqni labiib can kutub ilacaariib sheekha waxaa lagu yidhi maxaad kitaabka qur-aankaa u icraabi weyday isagoo ilaahay fanigaas si fiican kugu bixiyey kadibna wuxuu yidhi kitaabka kitaabkaa loo yaqaano almuqni labiib ayaa igaga filan bu yidhi waayo in shaygii laguu icraabo iyo in lagu tusiyo wadadii aad u maraysay midkee muhiimsan haddee lagu yaraabo berriba waad ilaawi laakiin haddee lagu siiyo meeshii aad ka duuli lahayd iyo qaacidadii iyo ariiqii aad mari lahayd de taasaa muhiima soo ma halkaasaan dhex dhigay bu ninka kaa bartaa buu yidhi meel kasta isagaa jiriya kitabka qur'anka isagaa cadaabaya marka kitaabkaasa macaanida xuruuftao dhan si fiican u qaadaa dhigaya ciddi u noqon kartaa insha alla daalacan kartaa way akrisan kartaa ilaada inoogu xigtay sawmayaen ilaadu iyaduna macaani bay leedahay intihaawlgaaya kamida sawmintu ma ahayn ibtide iyadna waa intihe meeshii lagu dhammaanayo wey laba saddex mid buu iyadana noqonaya ima an yakuna zamanan inuu yahay waxaa lagu dhammaanaya zaman waima an yakuna makaanan waima an yakuna hayrahuma isagii oo zamana uma atimu siyaama ila lail allail waa maxay de waa wakti muna zaman ahayn waa zaman ka labaad min almasjid alxaraami mintii bay ahayde ila almasjid alaqsa masjid alaqsa mana ku dhammaan waa intihaa oo makaanade makaana iyadii oo labadaba midnaba aan min muxammadin rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam ilaa hiraqla cadiimi ruuni waa warqad ka socota moxamed oo rasuulki ilaahay ah kuna socota hiraqla oo cadiim ruuma maxalushaahidkeenu waa maxay min muxamedin waa tii hore tusaalehe min sulaymaanay lamid tahay soo ma ilaa hiraqla cadiimi ruum hiraqla madarfumaka mamsadarfu zamaan mee labadii midnaba maade waa xadiisku waa saxiix akhrajahu lbukhaari wa muslim min xadiii abi sufyaan waayahay min xadiii ah, ah, abi sufyaan waxay noo socota cantii sowma canta macaanideeda waxaa kamid ah a ramaytu sahma can ilqawsi sahmigii ayaan ka ganay qaansada waa macaanideeday kamid tahay calaada macaanideeda waxaa kamid a ah alisticlaa sacadtu cala ljabali buurti baan xagga sare fiida macaanideeda waxaa kamid a ah zaydun fi daari zayd daarta ku dhex sugan yahay bacda macaanideeda waxaa kamid a ilsaaq amsaktu bizaydin zayd ayaan qabsaday laamta macaanideeda waxaa kamid a ah milki iska ilaaliya mal malki ma ade bikasri lmim waa milki weeyaan milkiya laamkana reeb daabitkeedu waa maxay an taqaca bayna daatayni wa takuna daakhilatan calaa man yamliku laba daatay dhex dhacdaa cidda wax mulkiyi kartana way gashaa tusaale almaalu bizayd maalku daatu leeya zaydna daatu leeya labadaasay udhaxaysa yayna gashay dee zayd zayd muna wax mulkiyi karin me waxbuu yeelan karaa waka waxay jiraysa inad hore inusoo baran ina daahir iyo mudmarba jirto kaafta macaanideeda tashbiih baa kamid a zaydun zayd kalaasadi waa libaax oo kale madaahir mucayana gaar ku ahayd ya la daahir mucayana gaar kumahayn soo ma saddexdii daahirka mucayanka aan gaar ku ahayn ba ee daahir o dhan bay gashaade layla kala qabar baan iska odhan karta waayahay wartanda kadihaan ka sagaalaad waa xataa xataa idna macaani bay macaanida waxa kamid a intihaa alghaaya makaanna u noqon karaa zamanna u noqon karaa akaltu samakata malaygi baan cunay xataa ra'siha ya xitaa madaxeegii waa makaankii baa ku dhamaaday de soo ma xataa madlac ilfajrina maxaa ku dhamaaday zamankii baa kusoo dhamaaday zamankii baa ku dhamaaday wawda qasam bay iyadu gashaa allati lilqasami soo ma ficlulqasamkeyga iyada waa la xadfaa lama kulmin karo wallaahi laajtahidana ah ma odhan kartid uqsimu uqsimu wallahi laagteedana ma odhan kartid lama kulmin karaba lama kulmin karo badayada waa la kulmin karaa wa aqsamuu billaahi jahda aymaanihim waraxmaani waad odhan kartaa washamsi waduxaaha watiini wazaytuni waka ka koob iyo tobnaad taabay had iyadna waa qasam waxay gaar ku ahayd lafduljalaalaa soo ma iyo rabbi oo kacba ama yaa mutakalim loo idaafiya tallaahi taftau tadkuru yuusufa ytr bicabati ytr saasa ohan karta akaw afash waxaa kalood odhan kartaa oo naadir ay tahay tan raxmaani iyo taxayaatika xakaw siiba wey marka hore afash baan idin cafwan xakaw siiba wey tan dambe si wey baa soo xikaayooday ruba waxaa loo dejiyey taqliil iyo takir iyadana laakin isticmaalka loo isticmaalo ka hore oo takirka ayaa fara badan taqliilna way ku timaadaaye ka saddex iyo tobanaad waa mud iyo mundu ibtidaaulghaayana loo isticmaala waxaa ka dambeeya hadduu maadi yahay haddii waxa ka dambeeya uu maadi yahay maa ra'aytuhu mundu ywmi ljumca ama mundu yowmayni bimacnaa mina way noqon kartaa oo ah min ywmi ljumcati ama min yowmayn darfna waa loo isticmaala haddii uu xaadir yahay maa ra'aytuhu mud yawmina ay fi yawmina maalintan aan taaganahay dhexdeeda wey waxay gaar ku yihin markaa zamanka mucayanka ee aan mustaqbalka ahayn sida maa ra'aytu waay waxay gaar ku yihiin baan ujeedaa zamanka mucayankaa ee aan mustaqbalka ahayn hadduu hayru mucayan yahay miya jeri mayso maa ra'aytuhu mud waktin ka waran wakti ma mucayan ma mise waa mubham waa mubham maa ra'aytuhu mundu qadina ka waran ma jeri karta limaada waa mustaqbal soo ma waa zaman mucayana oo oo aan mustaqbal ahayn weyaan xaaliya ayay jiraan de xaaliya oon isla fahnay la tahay ka soco xataa ra'sihadi biljeri sheekuu ku yidhi wuxuu musanifku biljeri u leeyahay xataada waxaa ka dambeeya tusaalaha waxaa banaan in la rafciyo iyo in la nasbiyaana way banaan tahay way noo iman doontaa baabulcadaf bayna inooga iman doontaa insha alla yaktasu binakiraati waa ruba rub luqayaal fara badan baa loogu dhawaaqa sida ugu faseexsan waa in raada lagodo badana la fadxiyo ruba saasa ugu faseexsan sida qaalibkaa majruurkeegu markuu daahir yahay waxaa laga sifeeyaa in mufrad laga sifeeyo kow dha ruba rajulin kariimin laqiitu in laga sifeeyo jumla ismiya ruba rajulin abuhu kariimun laqiitu in laga sifeeyo jumla ficliya ruba rajulin jaanii akramtuhu in laga sifeeyo shibhuljumla ruba rajulin fi daari taa waa waajib bay leeyihiinbe sidrulkalaamna way leedahay oo xuruuftan xuruufu jerka ah iyada ayaa kale sidaaratulkalaam limaada liannahaa mawduucatu inshaai taqliili wa takiir waxaa loo dejiyeyba in lagu curiyo taqliil shay yar ama shay fara badan intaasna waa macaanidii xuruuftan kaga gaaltoona dee koobi karno sooma waqad tuxdafu in la xadfa ayaa ruba ruba in la xadfa ayaa la arkaa oo wayabqaa u baaqi noqdo camaluhaa ay camalu ruba ruba camalkeegu bacda alwaawi wowda dabadeedna la xadfo xuruuftii xuruufuje way noo soo dhamaatay sheekh labaatan xaraf weeyaan afar iyo toban ka sheegay lix baa dhiman lixdana kutubta damaan ku arki doonaa insha lixdana soo marteen ma qaare saddex waad soo marteen ma bawlis titana ku soo marteen khalaa iyo caddaa soo marin maynaan soo marin ya maxaa ku hadhayba saddexdan meelaasaad ka heli doontaa insha allah waa halkana wuxuu kuu sheegaya rudbi waxyaala ay gaar tahay waqad tuxdasu in la xadfa ayaa la arkaa rudba rudba in la xadfa ayaa la arkaa oo wayabqaa u baaqi noqdo camaluhaa rudba camalkeedu rudba camalkeedu waa maxay ilama socotaan sooma waa jerka bacdal waagu wowda dabadeedna in la xadfo wow baa meeshii iska taala wow baa meeshii joogta haye rubina way go tahay haddana camalkii rubbiya jerkaa meesha jooga mayla socotaan ka qawli ay ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii weyaan waa imru qays walaylin ka mawji lbaxri arkaa suduulahu calaya bianwaaci lhumuumi liyabtalii bu yidhi walaylin walaylin walaylin alla habeen habeenka oo ka mawji lbaxri badda hiirtiisa oo kale ah arkaa inta uu badana ay huwa habeenku suduulahu daahyadiisa walaylin habeen habeenka oo ka mawji lbaxri badda hiirteeda oo kala ah arkhaa inta uu sii daayay badanaa ay huwa laylku suduulahu daahyadiisii calaya aniga dushaydana uu ku kusii daayey bianwaaci lhumuumi maca anwaaci lhumuumi humuumta noocyadeedana ti oo lala qabo liyabtali ay liyabtaliyanii si uu ii bilkaydiyo oo uu imtixaamo maxalushaahidkeenu waa walaylin Ah, mawjka waxaa la idhahdaa waa idraabu mawjihi markay baddu waxa weeyaan iskaraacayso baxriguna waa almaa lkaiir waa biyaha faraha badan asuduulna waa asutuur alhumuumna waa jamcu hamin wahuwa alxazan waa murugta wahuwa alxusnu alibtilaa alikhtibaar ikhtiyaar bu halkaa hose inuga iska ilaaliya alikhtibaar weeyaan waa imtixaanka wey iyo bilkaydinta maxalushaahidkaad doonaysaan malehe icraabtu saasay ku icraaban tahay bade walaylin habeen habeenka oo ka mawji lbaxri badda hiirtiisa oo kalaa arkhaa inta uu sii daayay badanaa ay huwa laylku suduulahu daayadiis magacdaadba udhima la calaya aniga dusheydana uu kusii daayey bianwaaci lhumuumi humuumta noocyadeedana uu kusii daayey liyabtaliya likay yabtaliyanii si uu ii bilkaydiyo maxalushaahidka maad garanaysaa waa halkee walaylinta weeyaan maxaa la xadfay rubaa la xadfay camalkeediina waa la baaqi yeelay bacda alwaawi waana kaiir arrintaasi way fara badan tahay wa bacd alfaai fada dabadeedna waa la xadfaa inta fada dabadeed laiska xadfa rubadii ayaa camalkeediina u jooga kaiiran in fara badan ka qawli ka qawli shacri waa isagii une familiki xublaqa daraqtu wamurdicin faalhaytuha can di tamaima muxwili waa baxru tawiilkii un waa isagii una moogta mucalaqaadkaan ugu tegi doonaa familiki adiga oo kale xubla mid uurley ah qad intaan ku guureeyey badana wa iyo mid wax oo faalhaytu aan ka mashquuliyey anigu ha uurleyda ama ha uurleyda ama murdicada can dii tamaaima mid qardhaasa u saaxiiba dii tamaa'im kaasoo muxwilin sanad jira ya mufsid baa soo maaraytaan daraqtu bimacnaa ji'tu leylan buu le habeen aan u imid alhaytuhaa ay shaqaltuhaa aan ka mashquuliyey tamaa'ima waa jamcu tamiimatin waa waxyaalaha carruurta u xidhxidhi jireen ah, si ay uga ilaaliso caynta iyo sixirka fii zacmihim sida iyagu sheeganayeen waa baatile muxwil waa ismi faacilo waxaa laga keenay min axwal sabiyu ilmihii yaraabaa sanad jira weyn idaa tama lahu xawlun marka hal sana wuu dhammaystirmo marka wuxuu leeyahay adiga oo kale mid mid adiga oo kalea oo uurleya ama murdicaa intaanu imida habeen badana kadibna aan ka mashquuliyo ilmaheegii ay ku xidhnaayeen tamaaimku wuxuu ugu gaar yeelayaa alxubla walmurdic liannahumaa ashad nisaai fi rijaal ah, markay labada xaaladood dumarku ku jiraan markaasay ragga uga fogaansha badan yihin wa kolkaa wuxuu ku leeyahay ciddii iyaga kasoo hadhayna bal ka waran bu kuleeyahay mar haddeen labadaasi xaalkoogu sidaan ka mashquuliyey ciddii kasoo hadhayna hawsha aan ku baasahay bu leya naftiisu saa u ammaanaya fa milika adiga oo kale xubla mid uurlaya qad taraktu intaan ku guureeyey badana wa murdicin iyo wax nuujinaysa oo faalhaytu aan ka mashquuliyey haa iyada can dii mid qardhaaso u saaxiiba dii tamaa'im kaasoo muxwilin sanad jira maxalushaahidka waad la socotaan bayla tahay fa muxuu xadfay rubuu xadfay wa baqiya camalaha camalkeediina waa baaqi yeelay bacda alfaai waana kaiir waana kair wey laakin ka horaade ka fara badan waayahay wa bacda bal bal dabadeedna waa la xadfi karaa qaliilan in yar laakin eeg bal baa meeshii iska joogta rubina way maqan tahay ka qawlii shaacirka qawlkiisi weyi bal mahmahin qaactu bacda mahmahin bu bal mahmahin qaactu bacda mahmahin bal mahmahin bahgooyo qaactu intaa aan ka gudbay badana bacda mahmahin bahgooyo kala dabadeed ya almahmahu bihaa ayni marka la akriyo almafasat lbaciidau atraaf waa bahgooyada wey qaactuna bimanaa justu musaafiran aniga oo musaafiran ka gudbay buu leeyahy macnaheeduna waa maxay mafaaze iyo bahgooyo dheer intaan ka gudbay badana bahgooyo kale dabadeed bal mahmahin bahgooy bahgooyo qaactu inta aan gooyey badanaa bacda mahmahin bahgooyo kale dabadeed maxalushaahidkuna waa maxay maxalushaahidkuna waxa weeyaan ruba ayuu xadfay camalkeediina uu baaqi yeelay bacda bal waana qaliil waana qaliil oo mahmahintan dee xaggeed geyn lahayd imika eh, bal mahmahinay bal ruba mahmahin ruba mahmahin bay dhigan tahay rubadii meesha ka go balna meesha way joogtaa markaa bal marka la ceraabiyo maxaa la ohanaya bal xarfu cadfin qaa'imun maqaama ruba almaxduufa la ohanaya aska basiil xagga hoose idin tilmaamaysa wa biduunihina waa aqalu mid yar weeye xadafku biduunihina halaasadan la-aantood saddexdan iyagoo ayna jirin oo wowna ayna joogin fa ina ayna joogin ba ina ayna joogin baa la xadfi karaa lakin xadafkaas yari u wa aqalu mid yar weeye ay huwa xadafku biduunihina alaadan saddexdan xaraf sokodood iyo la-aantood ka qawli ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii weeyaan waa jamiil binu macmar ayaa la odhan jiray waa baxru khafiife rasmi darin waqaftu fi alali kitu aqdi lxayaata min jalali rasmi daarin ruba rasmi daarin daar aasaaskeed daartaasoo waqaftu aan joogsaday fii alalihi baqiyatu xiitaankiisa jitu inta aan u dhawaaday badana aqdi inaan jaro alxayaata nolosha min jalalihi isaga darti rasmi daari daar aasaaskeed daartaasoo waqaftu aan joogsaday fii alalihi baqiyatu xiiaankiisa baqiyatu xiiaan eeg baqiyo iyo xiiaan waa afcalimi sooma gurigu markuu baabaa dhismuhu ee xaggii hoose ay sii joogto maxaa la dhaa waxaa la dha saas baa la dha maya saas baa la odhanaya ya culum af soomali taa maxaa la odhan talo saas saas manu garana soo ma taa bay noogu daayo way rasmi daarin daar aasaaskee de rasmiga laftiisa aasaaska asaaskiya daartaasoo waqaftu aan joogsaday fi alalihi baqiyatu xiitaankiisa intii kasoo hadhay dumitaankiisa waa intii saaskii hoosan wey kitu inta aan u dhawaaday badana aqdi inaan gooyo oo aan tagsiyo alxayaata nolosha min jalalihi darti maxalushaahidka uga socda waa maay maalushaahidka ya waa rasmin rasmintan weeyaan maxalushaahidku waxa weeye waa rasmi daari ruba waa la xadfay camalkeedina waa baaqi waw iyo fa iyo balna meesha ma joogto wuu yaryahay sidii hore uu ka yaryahay wa tuzaadu waa la ziyaadiyaa ma ma waa la ziyaadiyaa kaiiran in fara badan bacda min min dabadeed iyo wa can dabadeed iyo walbai bada dabadeed falaa takufu ka qaban mayso ay hiya maaduhuna ayaga can camaliljari camalkii jarka ka qaban mayso wuxuu ku leeyahay maa soo garan maysaa soo maa kaafa maynaan soo marin maadaasaa la ziyaadin karaa min iyo can iyo bacda dabadeed intaba aayado quraan kugu tusaalayn doona min iyo can iyo bacd dabadeed waxaa dhici kara xarafka ma kadibna camalkii ka qaban mayso maadaasi camalkii ay qaban jireen jarka kama qabanayso wa tuzaad waa la ziyaadiyaa maabaa faacilada wa tuzaad waa la ziyaadiyaa ma maabaa la ziyaadiyaa kaiiran in fara badan bacda min min dabadeed baa la ziyaadiya wa can can dabadeed baa la ziyaadiya walbay ba dabadeed baa la ziyaadiya falaa takufu ka qaban mayso ay hiya maadu hunna ayaga waa alaaadane can camaliljari jarka camalkiisii ka qaban mayso naxw mima khatiicaatihim gefkii ay sameeyeen aawadeed ayaa uqriqu loo hafiyey loo halaagay eeg waa kane min iyo maabay ahde waa lasku idqaamay soo garan mayse ila waa min iyo ma waa lasku idqaama nuunkii baa laga saaro waa lasku idqaamay min ma hoos dhigay dee mintanaa hoos dhigtay maadani haddaba camalkii may ka qabatay maya kamay qaban saa ula socda maada kolkaan waaa la ohanaya waa siliy tawkiid baa la ohanaya sili iyo tawkiid ile waa quraan baa socota haddii tirawaseed afka kumarorsamyo iska ilaali min ma min waa xarfu jar maana waa siliy tawkiid baa ohan khadi'aatin waa jaariya majruurkii oo iyadaa jirtay camaa qaliilin in yar kadib la yusbixuna naadimiin camaa qaliilin qaliilin mayna jirnayn maxaa jiray cantaa jirtay maana waa siliy tawkiid fa bimaa naqdihim naqdi maxaa jiray ba'da haye maadan mayna ka qaban maya waa siliyo tawkiid mayna basidan culimo watuzaadu waa la ziyaadiyaa bacda alkaafi kaafta dabadeed ayaa la ziyaadiyaa wa ruba ruba dabadeed baa la min iyo can iyo ba dabadood marka la ziyaadiyo camalkii kama qabanayso u xifti saddexda aayadood muska xifti watuzaadu waa la ziyaadiyaa ay hiya maadii bacdalkaafi afta dabadeed baa la ziyaadiya wa rube wa bacda rube rube dabadeed baa la ziyaadiya falqaalibu sida faraha badan lihi anta kufa waa inay ka xidho ay hiya maadi humaa kaafta iyo ruba canil camali camalki waa inay ka xidho masla socona kaafta iyo ruba alkaaf iyo war ruba labadaa xarif kadibna miimtii waa la ziyaadin kadibna maxay qabanaysaa sida faraha badan camalkii bay ka qabanaysaa fa yadkhulaani waxay gelayaan tasniyadii yay ku dhacaysaa fa xiina idin markaa marke markaa ma ay gasho camalkii ay ka xidho calaljumali jumalka ayay gelaya ka qawli ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii wey watuzaadu waa la ziyaadin ay hiya maadi bacda alkaafi kaafta dabadeed baa la ziyaadin wa ruba ruba dabadeed baa la ziyaadin falgaalibu sida faraha badan li an takufa waa inay ka xidho ay hiya maadu humaa kaafta iyo ruba can ilcamali camalka waa inay ka xidho fayadkhulaani waxay geli ruba iyo kaafta xiina idin markaa cala ljumali jumalka dushooda ayay geli misl ka qawli ka qawli shaaciri أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمر لم تخنه مضارب waa بحر طويilki أخ walaal walaalkaasoo maajid sharف leh lam يkزinii imuu hoojin yومa mashhadin maalintii dagaalka kamaa sayfu camrin sidii camar seeftiisuba lam takun ayna u khiyaamin hu camar madaaribu ku dhufashadiisi wax ku dhufanay almaajid wa min almajdi wa huwa sharaf wlkaram yukhzinii min alkhizyi wa huwa dhul wlhawaan camri waa camar macdi yakrib sayfuhu waa seeftii aad garanayseen mashhad waa masder mimiya madaaribi waa jamcu madrib marka macnuhu wuxuu ujeedaa waa akhun waa mubtade lam yukhsinina waa khabarkii walaa yajuusu ibtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydin namira maxaa musawir ka dhigay maxaa unasiy ya ya ifada de hore lasoo booda inta waa ifada aun akaasoo maajidun mina saxayn ama waxaad odhan kartaa huwa isagu ahun walaal weeyi waaba mubtada go-an huwa isagu ahun walaal weeyi walaalkaasoo maajidun sharaf leh walaalkaasoo lam yuqsini aani hoojin yowma shadin maalintii dagaalka kamaa sayfu camrin sidii camar seeftiisiiba lam takun ayna u khiyaamin hu camar madaaribu ku dhufashadiisii raabtu saasay ku icraaban tahe ayna maalu shaahidi maalushaahidkume kamaa sayfu camrin maadu kaafti camalkii bay ka xidhay sayfu maan la godin hadday jeri lahayd kamaa sayfi camrin baa la odhan laha markaa kaaftii maabaa gasho kamaa wata waxayna ka xidhay camalkii iyo wa qawli wa qawli shaaciri shaacirka qawlkiisa u yidhi waa baxdumadiide rubamaa awfaytu fi caalamin tarfac can thawbi shamaalatu waa baxdumadiid rubamaa awfaytu intaan degay rubamaa awfaytu inaan inaan dagaal la arkaa fii calamin ay calaa calamin buur dusheed inan la arkaa tarfacan xaal ay kor yeeli thawbi aniga maradayda shamaalaatu dabaylaha qudbigu shamaalaatu dabaylaha waqooyi ka soo dhowda awfaytu inan dago la arkaa fii calamin ay calaa calamin buur dusheed tarfacan ay kor yeeli thawbi aniga maradayda shamaalaatu dabaylaha waqooyigu awfaytu bimacnaa nazaltu alcalamu aljabalu shamaalaat bifatxi shiin jamcu shimaal weeyaano waa dabaysha kasoo dhabata min naaxiyati lqudbi waa xagga waqooyiga waa iska basiid maadaasa markaa kaafa awfaytu waa ficil iyo faacil fi caalami jaari majruurka awfaytu ku tacaluji tarfacan waa ficil mudaaric nuunu tawkiid baa lala xidhiidhiyey thawbi waa mafcuul soo taqadumay ya-du waa mudaaf ilay shamaalaatu waa faacilkii oo muakhara saamayna ku icraabnayn ayna maxalu shaahidi waa rubama weeyaan rubama rubadii maxaa gashay maabaa gashay maxayna ka xidhay camalkay bay ka xidhay maxayna gashay jumla ficliya misle faneada jumla ficliya waayahay waqad laa takufu inayna ka xidhin baa la arkaa ay hiya maadii humaa labadoodan waa kaafti iyo eh, rube inayna camalka ka xidhin baa la arkaa waqad laa takufu inayna ka xidhin baa la arkaa ay hiya maadi humaa labadooda can ilcamali camal falki inayna ka xidhin baaba la arkaa fi lhaalibi buu ku yidhi soo ma hayr lhaalib waa baxru khafiife rubamaa darbatin bisayfin saqiili bayna busra waطanatin najlaa rubamaa darbatin bisayfin saqiilin bayna busra waطanatin najlaa buy rubamaa darbatin rubamaa darbatin alla ku dhufasho badana bisayfin sayf aan ku dhufto seeftaasoo saqiilin af badan bayna busra bayna amaakini busra magaalada busra amaakinteeda dhexdeedana aan ku dhufto waطanatin iyo waran badana najlaa waasica rubamaa darbatin ku dhufasha badana bisayfin seefaan ku dhufto seeftaasoo saqiilin af badan bayna busra ay bayna amaakini busra magaalada busra amaakinteeda dhexdeeda wa tacnatin iyo wa tacnatin badanaa kumuditaan waran aan ku mudo dacnadaasoo najlaa ilawa maalayansarif najlaa waxaa loo odhan waya ku eraabnayn rubama rubad waa xarfu jarin wataqliil maad waa zaaida iminka hayru kaafa darbatin waa majruurki waad garanaysa rubaa lagu jeri sayfna waa laga sifaynaya darbatinta bisayfin waxaan ujeedaa waa jaariy majruur wuxuu kutacaluqaya darbatin saqiilina waa sifo bayna waa darfu makaan busrana waa mudaaf ilayh ila waa maalansarif alifu taanif almaqsuura udiidaya busraa waad ila socotaan bay la tahay wawdu waa xarfu cadad tacnatin darbad iskaga cadad najlaana waa sifo maalansarif weeyi maxalu shaahidkuna waa maxay waa rubama darbatin maadii ayaa gashay ruba camalkiina kamay xidhin misle fani iyo wa qawli waa ka qawli shaaciri ninka shaacirkaa ah qawlkiisi weeyi muxuu yidhi wuxuu yidhi wanansuru mawlaana wanaclamu anahu kama nnaasi majrumun calayhi wajaarimu waa baxru dawiil mayna daba socda soo ma aragtaan wanansuru waanu kaalmaynaynaa mawlaana lafdu mawlaana labaatan macnuu kuso arooray fi luga alcarabiya mawlaana labaatan macnuu leeyahy lafdu mawla lafdigaasi labaatan macnuu leeyahy labaatankii mid ka kamiduu ku tilmaamaya wuxuu yidhi wanansubu waan u kaalmaynaynaa mawlaana in adeerkayo waa ninkaad qariibka tihin in adeerkayo waan u kaalmaynaynaa buu yidhi wanaclamu waanu ognahay annahu mawluhu kama naasi kama naasi dadkaba xaale uu la mid yahay majruumun inuu yahay mid la dulmayo calayhi isaga dushiisa iyo wajaarimin inuu yahay mid isagu wax dulmayo arabti hore dhaqankoodii wey wuxuu ku leeyahay in adeerkayo amaha laga gardarraabo ama isagoo ha gar darnaade cidda doonto anagu waan garab taagana ya waan ku raacsan le soomar wanansuru waan u kalmaynana waanu u gargaaraynaa mawlaanaa in adeerkayo wanaclamu waanu ognahay annahu mawluhu kama naasi dadkaba xaalo uu lamid yahay majruumun inuu yahay waa khabarkii annahu waxaa kaloo banaan annahu mawluhu kama naasi dadka oo kale inuu yahay ah, dadka inuu lamid yahay waa khabarkii majruumun inuu yahay waa khabarkii oo tacaduday mid mid la dulmiye alayhi isaga iyo wjaarimun isagu mid wax dulmiyey almawla waxaa looga jeeda iminka alxaliif waa in adeerka almajru min aljurmi baa laga keenayo waa ifdimiga iyo dembiga madluumun calayhi waaalimuna waaba la weriyaay nansur waa ficilkii mudaaric faacilkii waa naxnu mawla waa mafcuulkii waa lagu qadaraya litacadur naad waa mudaaf ilayhi wow waa xarfu cadaf naclamu waa ficil mudaaric waxaananu ku cadfinaa jumlada nansur ah annahu aniyo ismigeedii weeyi kaafku waa xarfu jar maad waa zaayda kayru kaafa annaasi waa majruur kaafkaa lagu jeray jaariya majruurka waxaa lagu tacalujinaya khabarkii noo maxduufa jumlatu ina wasmaa khabara saded masada mafcuulay naclamu baa la odhanaya majruumu waa khabar labaad oo annaas kale waana ismu mafcuul naabi faacil buu rafciya calayhi jaariya majruurkaasaa naabi isaga ayay ku tahay wanasru waan u kaalmaynana mawlaana in adeerkayo wanaclamu waan ognahay anahu isagu kama naasi dadka oo kale inuu yahay majruumun inuu yahay mid la dulmeeyo caleyhi isaga iyo wajaarimun isagu mid wax dulmeeyo inuu yahay maxalu shaahidkuna waa kama naasi weeyi maadi ayaa maadii waa gashay maadii ayaa gashay kaaf kadibna camalu jirkii kamay xidhin wanansuru mawlaana wanaclamu anahu kama naasi majruumun calayhi wajaarimu faslon wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk